بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الصوم والإفطار برؤية الهلال wuxuu باب يهي الصوم والإفطار wاlifطaar soomka iyo afuridda lagu soomayo lagu afurayo biru'yati اlhilaali bisha aragtideeda waxaa lagu soomayaa oo lagu afurayaa waa biru'yati اlhilaal bisha aragtideedaw taa macnaheedu waxa waaye ma la soomaayo mana lagu afurayo bilxisaab xisaab lagu afuri maayo xisaabna lagu soomi maayo <clears throat> laakiin waxaa lagu soomaayaa oo ay waa soomku ku waajibayaan haddii la afurayana lagu afurayaa waa biru'yati اlhilaal iftaarka hadda waxaa loola jeedaa dhammaanshihii ramadaan oo la gelaayo maaragtay dhalashadii bishii shawaal waa waktiga bisha ramadaan uu dhammaado ramadaan waxaa looga baxayaa waa biru'yati hilaali shawaal bisha shawaal in la arko ramadaanna wuxuu ku soo gelayaa uu ku waajibayaa biru'yati hilaali ramadaan bishii ramadaan aragtideeda haddii la waayo bishoo la arki waayo axaadiida inoogu imaanaysaa waxa la samaynayo can ibni cumara radia allaahu canhumaa sida aadaabta ka mid ah ee wanaagsan waxa weeye radia allaahu canhumaa in la yidhaahdo hadduu saxaabiga asiga iyo aabbihiiba ay laba saxaabi yihiin arrintaanna waa khata xagga madbacadaawa ah radia allaahu canhumaa saasaa sawaaba hadduu saxaabi yahay raawiga waa saxaabi laa shaka laakiin aabbihiina hadduu saxaabi yahay waxaa leeya radia allaahu canhumaa sidaasay culimmadu sheegeen can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama annahu dakara ramadaana nebiga calayh isalaatu wasalaam bishii ramadaan ayuu sheegay faqaala wuxuu yidhi laa tasuumuu ha soomina xataa taraw اlhilaala ilaa aada bisha aragtaan walaa tufطiruu ha afurina xataa tarawhu ilaa bisha aada aragtaan fain uqmiya calaykum haddii laydinka daboolo laydinka qariyo faqduruu lahu uqadara muttafaqu calayh fain uqmiya calaykum qaala ibnu xajar yuqaalu hayamtu shayئa idaa gaطaytahu tacliiq hoosuu ku qoran yahay waxaad leedahay hayamtu shayئa idaa gaطaytahu haddii aada daboosho وأغmى غmى وغmى بتشhdيد المiimi وتkفيiفiha الكل بmaعنىa dhammaan isku macno waaye wy haddaad tihahdo أغmى markaasi mغayaru siiqiis muxuu noqonayaa waa أغmiya haddii aad tiraahdo غammaa waxay noqonaysaa غumiya oo miimka waa la shidayaa haddii aad tiraahdo غamaa waa qumiya oo miimka waa la takfiifinaya laakiin alkullu bimacna waay dhammaan isku macno waayo aqmaa haddaad tiraahdo iyo haddaad qamaa tiraahdo isku macno waay fain uqmiya bimacnaa fain quiya waay waa haddii laydinka daboolo haddii aragtida bisha laydinka daboolo faqduruu lahu uqadara uqadara maxaa loola jeedaa macnaha waxaa waaye tirada shacbaan dhammaystira waay sida xadiidka riwaayadaha axaadiidka eh, kale ku imaanaysa nebiga sala allahu alay slam wuxuu leeyahay bisha ramadaan markuu sheegay wuxuu yidhi laa tasuumuu ha soomina bisha ramadaan xataa taraw lhilaala ilaa aada bisha aragtaan idan ramadaan soomkiisa nebiga muxuu ku xidhay sala allahu calay wasalam wuxuu ku xidhay biru'yati اlhilaal bisha in la arko ku xidhay walaa tuftiruu ha afurina xataa tarawhu ilaa bisha aada aragtaan bishan dambe waa bishee la arkayo waa bisha shawaal wa ilaa bisha shawaal aad aragtaan ha afurina oo soomka wada haddii marka ay dhacdo in laydinka daboolo fa in uqmiya calaykum haddii laydinka daboolo sida maalan hadday daruur xoog la jirto ama boor fara badan oo kacay oo jihadii dayaxa laga arki lahaa qabsado ama ceeryaamo xoogle ay ku aado calaa kullin haddii bishii la arki waayo laydinka daboolo faqduruu lahu qadara buu yidhi nebigu sala اllah alay slam qadara macnaheedu ma ahan xisaab sooma ma aha laakiin waxaa loola jeedaa haddii laydinka daboolood arki weysaan tirada shacbaan un dhammaystira xadiid kale ku imaanaysaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslama qaala wuxuu yidhi suumuu liru'yatih wa aftiruu liru'yatih suumuu sawma liru'yatihi ay liru'yati اlhilaal bisha aragtideeda ku sooma wa aftiruu afura liru'yatihi aragtida bishana ku afura fa in gummiya calaykum haddii laydinka daboolo fa in gummiya calaykum ashahru bisha haddii laydinka daboolo facudduu tiriya ثalaaiina soddon tiriya muttafaqu calayh wa haadaa lafdu muslim wa fii riwaayati lilbukhaariy riwaayad kaloo bukhaari u sugnaatay waxaa ku jiray fa akmiluu dhammaystira ciddata shacbaana tirada shacbaan waxaad dhammaystirtaan alaaiina soddon riwaayadani waxay caddaynaysaa xadiid ibni cumar riwaayadii ku jirtay faqduruu lahu macnaheeda halkaana ayay ku caddahay xadiid abi hurayra oo faqduruu lahu waxaa lagu fasirayaa xadiidka axaadiidtana waa laysku fasiraa fa akmiluu ciddata shacbaana alaaiin ciddada ama tirada shacbaan waxaad dhammaystirtaan soddonka dhammaystira bisha ramadaan dhalashadeeda waxaa la bilaabayaa maalinka saga yacni in la raadiyo bisha ramadaan in la raadiyo waxaa la bilaabayaa maalinka sagaaliyo labaatanaad bisha shacbaan markii gobolku u dhaco maalinka sagaaliyo labaatanaad habeenkaasi maxay noqonaysaa bisha waa habeenka soddonka soo gelaya wa habeenkaasi subaxdeeda ay bisha shacbaan soddon ay noqon lahayd habeenkaasaa la bilaabayaa in ramadaanki bishii la fiiriyo habeenkaasi waxaa muxtamala in bishii la arko waxaa kaloo muxtamala in la waayo labadaba suuragal waayo haddii la arko war ma lahan waa la soomayaa haddii la waayo ayadoon wax daruuraya wax daboolaya aysan jirin haddii la waayo ayadana war ma lahan waa in la dhammaystiro shacbaan soddonkii baa la dhammaystiraya waxaa imaanaya marka shaki goormuu shakiga imaanayaa shakiga wuxuu imaanayaa markay daruuri jirto oo jihadii dayaxa laga arki lahaa daruuri ay ku go-an tahay waxaa suuragala bishu inay dhalatay oo daruurtaasi ay ku hoos jirto daruurta darteedna lala arki waayo waxaa kaloo suuragala inaysan bishii dhalan maalinkaa soddonaad maxaa loo yaqaanaa yowmu shaki baa la yidhahdaa baab gaaruu noogu imaanaya yowmu shaki ma la soomi karaa mase lama soomi karo sida sa sida xadiidka ku soo aroortan waa inaan la soomi karin maalinkaa yowmu shaki baa loo yaqaana haddii marka eh, dayixu uu qarsoomo ama la arki waayo daruuro jira awgeed shakiyaa nugu jira laakiin shakigaasi maxaa lagula dhaqmayaa nebigu wuxuuna amrayaa calayhi salaatu wasalaam inaan shacbaan soddonkeeda dhammaystirno fa akmiluu ciddata shacbaana alaaثiin tiradaa shacbaan soddon dhammaystira haddii daruuri idinka xigsato ama wax idinka daboolaan aragtidii dayaxa bisha shacbaan soddonka ha la dhammaystiro soddonka markii la dhammaystiro haddii habeenkii daruur weli ay jirto soddon iyo kow ma la gaarsiinaya maya shahriga islaamiga ah soddonay ku dhammaataa soddon iyo kow wax la yihahda ma jiraan tirada ugu dambaysa waa soddon habeenkaas maba la fiirinayo in xataa bishii la arkay in kale maba u baahna in la raadsho mar haddii soddonkii shacbaan la dhammaystiray suxuurtaadaad diyaarsanaysaa habeenkaas waa inaad maalinka ku xigta aada soonto waay maxaa yeele soddon haddii la dhammaystiro wax kuu dhimani ma jiraan fa akmilu ciddata shacbaana halaaثiin tirada shacbaan soddon dhammaystira kadibna sooma waay haddii soddon la dhamaystiro waa la soomaaya baabun fi shahaadati calىa ru'yati اlhilaal wuxuu baab u yahay fi shahaadati shahaadada iyo markhaatiga laga markhaati kacayo calaa ru'yati اlhilaali aragtida bisha baabkii hore waxaan ku soo marnay in aragti lagu soomaayo aragtina lagu afurayo aragtida lagu soomaayo iyo aragtida lagu afurayo waa maxa marka koowaad markuu nebigu yidhi axaadiid hadda aan soo marnay suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatih xadiidka macnihiisu ma ahan dhammaantiin wada arka ma ah oo qof walba aragtidiisu ha ku sooma ma ah laakiin waxaa laga wadaa hadday qaarkiin arkaan sooma oo aragtidaas qaarkiin ay arkeen ku sooma aragtida qaarkiin ay arkeenna ku afura qofkii markaa hadduu muslim yahay kana markhaati calaa ru'yati اlhilaal wax loo shardinaya ma jira hal qof ma ku filan yahay mase laba qofaa shardiya ma saddexaa shardiya ma afaraa shardiya aragtida bisha ramadaan la arkayo sida saxiixa markhaatiga arrinkaasi hal qofaa ku filan hal qofoo muslima daahirkiisuna ay tahay alcadaala waa ku filan yahay qofkaas muslimkaa ah ee cadaaladda daahirki daahirkiisu cadaaladda ay tahay hadduu yidhaahdo anigaa arkay bishii ramadaan aragtidiisaa lagu soomayaa arrintaasina waxaa u daliila xadiidka ugu horeeya baabka markii la afuraayo oo laga afurayo ramadaan bisha shawaal aragtideeda hal qof ma ku filan tahay culummada intooda badan waxay leeyihiin labaa shardiya waxay leeyihin tirada ugu yar waa laba qof laakiin mas'aladu khilaafi waay bacdu ahlilcilmi oo alimaam ibnu mundir uu ka mid yahay waxay qabaan sida aragtida ramadaan hal qof ugu filan yahay aragtida shawaalna inuu hal qof ku filan yahay waxay kaloo arrinkaasi la mid taha bay yidhaahdeen mu'adinka addimaaya hal qof waay maqribka markuu mu'adinka addimo soo laguma afuro biadaani lmu'adina lagu afuraa qofkaasi adinkiisa aan ku afurayno ma dhowr qof dhowr muadin inay adimaan miyaa shardiga mase halka muadin hadduu adimo hal muadinaa adimaya dabcan masjidkiiba hal muadinaa ka adimaya laakiin dhowr masjid adinkooda in laysla suga miyaa shardiga mase hal muadin waa ku filan yaha hal muadin waa ku filan yaha sida waxay yidhahdeen muadinka adinkiisa loogu afurayo muadinka adinkiisana looga go-aayo cunnada ilan salaada subax markuu adimana waa laga harayaa n cunadii waxay yidhahdeen kadaalika aragtida bisha shawaalna hal qofaa ku filan ilaa hadda hal qof ku afurnay hal qof aana cunadii uga harnay shahaadadiisa iyo markhaatigiisa kadaalika bisha shawaalna waa la mid cadad fara badan shardi ma ah xadiid saxiixu cadad fara badan shardinaayo oo nebiga ka sugan calayh salatu salaamna ma jiro way jiraan jamaaco saxaabada ka mida oo shawaal soo aragtay laakiin haddii la yidhi jamaaca aragtay macnaheedu ma inaysan ka yaraa karinba ma laga qaadanayo inaysan ka yaraa karin culimmada qaaraa waxay yidhaahdeen aragtida bisha shawaal laba qof in loo shardinaayo culimmada dhan way isku waafaqeen bay yidhahdeen markii hal nin laga reebo ma jira ijmaacaas dabcan hal nin haddii laga reebo hadda ijmaacba ma jiro halkan ninaa khilaaf ku filan laakiin haddana hal nin keliya ma aha hal nin keliya ma ah waa masaladu waa qowljumhuur qowljumhuur baa la dhihi karaa qolada dhahaysa labaa la shardinaya aragtida shawaal waa madhab اljumhuur can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi taraa annaasu lhilaala dadku waxay istusiyeen buu yidhi aragtidee bisha aragtideeda yani way raadinayaanoo way istusayeen way wada arkeen ma ah laakiin way istusinayeenoo macnaha waa la raadinayay si loo arko fa akhbartu rasuula اllaahi salى اllahu alيه wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaan u sheegay annii ra'aytuhu inaan anugu arkay ibnu cumaraa dhahaya rasuulkaan u sheegay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaan aniga bishii ramadaan arkay fasaama nebiga calayhi salaatu wasalaam waa soomay wa amara annaasa dadkana wuxuu amray bisiyaamihi bisha ramadaan soonkeeda ayuu amray rawaahu abu daawuud wahuwa xadiidun saxiix xagiga xadiid saxiixa waay wuxuuna deliilu yahay aragtida ramadaan inay ku filan tahay bishahaadati rajulin waaxid hal qof shahaadadiisa iyo markhaatigii inuu ku filan yahay haddii qofkaasi u arkay bisha ramadaan waa lagu soomayaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya in la dalbaayo oo la raadinaayo aragtida bisha waxaa loo bahan in la raadiyo oo juhdiya dadaal lagu bixiyo maadaama cibaada jaliila ay ku xiran tahay aragtida bishaas cibaado weyna ku xiran cibaadadaasna weyn waxaa waye siyaamu ramadaan waxaa ku xiran salaatu taraawiix idan in la raadiyo oo la dalbo waa arrin sharciya waay waa in marka la raadiyo markaa la raadinaayo hadduu hal qof oo muslimiinta ka mida uu arko waa lagu soomayaa aragtidiisa laakiin qofku waa inuu aad iyo aad iskaga ilaaliyo inuu yidhaahdo bishii baan arkay ilaa inuu xaqiiqsado ou yaqiinsado mooyaane maxaa yeelay arrintaasi waxaa ka dhalanaya wax weynaa ka ratimaya axkaam weynaa ka ratimaysa malaayiin muslimiina ayaa waxay ku soomayaan biru'yatihi oo waxaa la leeyahay qofkaasaa arkay haddii marka asigoon arag uu yidhaahdo waa ark jariimo aad iyo aad u weyn buu gelaya ma ahan keliya qof been caadiya sheegay maa maxaa yeele dad fara badan oo malaayiin uu soomiyey ayadoon ilaahay subxaana wa tacaala soom ku waajibin waxaa dhici karta mararka qaarna inuusan been u qasdin laakiin uu ismoodsiiyo inuu iska hubiyo waa inuu arkayo in kale waa inuu aad iyo aad iskaga hubiyo waxa uu arkay inay bisha yihiin waa inuu iska hubiyo haddii uu dad tusin karo si yaqiinta ay u ziyaadana waa sii fiican tahay oo isku daya inuu dadki tusiyo ama lala arko laakiin haddaan lala arag keligiisna uu arkay arrintaasina uu ka marqaati kacay sharcan waa lagu kaaftoomaya nebigu waa ku kaaftoomay calayhi salaatu wasalaam aragtidii cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhu wa can abi cumayr ibni anas ibni maalik qaala wuxuu yidhi xadaanii cumuumatii min الأنصاar adeeraday baa ii sheegay buu yihi oo ansaar ka mida oo min أصxaabi النabiyi slى الlaهu عليه وsلم min أصxaabi rasuuli الlahi slى الlaه علي sلم saxaabada nebiga ka mida qaaluu waxay yidhahdeen adeeradaasi uqmiya calaynaa waxaana laga qariyey hilaal shawaal bishii shawaal faأصbaxnaa waxaan waa bariisanay oo waagu noo bariyey siyaaman xaalaan nahay kuwa sooman fa jaaءa rakbun waxaa yimid koox gaadiid leeyaha oo musaafiriinah min aakhiri nahaari maalinkii gelinkiisa dambe ayay yimaadeen fa shahiduu cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa waxay uga markhaati kaceen annahum ra'ow lhilaala inay dayixa arkeen bilamsi shalay yacni maalinkii dambe yimaadeen waxay idhahdeen shalaan aragnay bishii fa amarahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama an yuftiruu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inay afuraan wa an yakhrujuu ilaa ciidihim iyo inay ciiddooda u soo baxaan min alhadi berri inay ciidda u soo baxaan yacnii maalinkaas ay joogeen maalinka ku xigay inay ciidda u soo baxaan ayuu nebiga amray sala اlla lay slam rawaahu abu daawud ibnu maaja wahuwa xadiidun saxiix xadiidu abi cumayr wuxuu ka warinayaa adeeradiisoo ansaar ka mid ah oo saxaabadii nebiga ka mida ah calayhi salaatu wasalaam macnaha asiga saxaabi ma ah wuxuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam yacni wuxuu yidhahday adeeradaasi waxay yidhaahdeen waxaana laga daboolay aragtidii bishi shawaal yacni daruuro jiray iyo waxyaabay la arki waayeenoo jiray awgeed haddii mar marka la arki waayo bishii maxaa la samaynayaa waa in cadadkii iyo tiradii la dhammaystira waa tiradii shawaal waa in soddon laga dhigo subaxdii ayay waxay yidhahdeen waa waa bariisanay annagoo sooman qolo safar ka yimid ay yimaadeen markaase waxay yidhahdeen annaga shalayaan waxaan aragnay bishii bishii annagaa shalay aragna bay yidhahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in la afuro maalinkaa in la afuro ayuu amray arrin labaadna wuu amro wuxuu amray berri in ciid loo soo baxo oo la iskugu yimaado musallaha in la iskugu yimaado salaaddii ciidda si loo oogo xadiidkan waxaa laga qaadanayaa bisha shawaal inay arkeen rag jamaaco ah laakiin macnaheedu ma aha in jamaaca shardi tahay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa oo baabka hadda aan ku jirna ka dheeraada salaada ciidda gelinka hore in la tukanayo haddii gelinka hore ay dhaaftana ay tahay salaad wakhtigeedii dhaaftay inay tahay oo aan gelin dambe la tukan karin haddii gelin dambe la tukan karo nebigaa tukan lahaa sala اllahu alيه waslm markii arrintaas soo gaartay waxaa kaloo laga qaadanayaa salaada ciidda inay waajib tahay maxaa yeele hadday sunno ahaan lahayd nebiga calayه الsalatu salaam wuxuu dhihi lahaa waa sunno wakhtigeedii dhaaftay inta ma inta nooga dhimanna aan iska ciidno wabilaahi towfiiq looma baahnaadeen in maalin labaad ha la isku yimaado la yidhaahdo laakiin wuxuu amray in berri lasoo baxo musallaha la iskugu yimaado salaaddii ciiddee maanta la tukan waayo berri lasoo qalleeyo qadahaasi wuxuu tusinayaa salaada ciidda inay waajib tahay labadaa xadiid waxay tusinayaan marka in lagu afurayo biru'yati اlhilaal iyo in lagu soomaayo biru'yati اlhilaal axaadiidta horena waa ku jirta suumuu liru'yatih wa afdiruu liru'yatih ku sooma aragtida bisha kuna afura aragtida bisha waxaa lagu afurayoo lagu soomaayo aragti waay baabu maa jaaءa fii sawmi yowmi shaki wuxuu baabu yahay wixii ku yimid fii sawmi yowmi shaki maalinta yowmu shaki soomkeeda wixii ku yimid ayuu baabu yahay can silata ibni zufar waa taabici qaala wuxuu yidhi kunnaa cinda camaar ibni yaasir camaar ibni yaasir agtiisa ayaan ku sugnayn fa utiya waxaa lala yimid bishaatin ri ayaa lala yimid masliya ay mashwiya ri hilibkeeda la dubay ayaa la keenay fa qaala wuxuu yidhi kuluu cuna fatanaxaa bacdu اlqowm dadka qaar ka mida ayaa dhinac u baxeen faqaala wuxuu yidhi bacdigaasi dhinaca u baxay wuxuu yidhi innii saa'imun anigu waxaan ahay buu yidhi mid sooman faqaala camaar radia allaahu canhu camaar wuxuu yidhi man saama yowma yowma aladii yashukku fiihi nnaas qofkii sooma maalinka dadku ay ka shakisan yihiin faqad casaa abalqaasimi sala allahu calayhi wasalam qofkaasi waa qof abulcaasi abulqaasim sala allahu calayh wasalam caasiyey rawaahu abu daawud wاtirmidiy wabnu maajah wa huwa xadiidu صaxiix waa xadiis saxiixa waay nebiga salى اllahu عalيه wasalam ayuu ka warinayaa camaar ibni yaasir maxaa yeeley markuu leeyahay faqad casaa abalqaasim xaguu ka qaatay inuu abulqaasim caasiyey nebiguu ka qaatay salى اllahu عalيه wasalam maxaa yeeley rasuulka alay slat slaam wuxuu nahiyey uu reebay maalinka laga shakisan yahay in la soomo yowmu shaki cinda jumhuuri اlculamaa waa yowmu halaaثiin waa maalinka bishu ay soddon marayso maalinkaasaa waxaa la yidhahdaa yowmu shak maalinka sagaal iyo labaatanaad ma noqon karto yowmu shak maalinka soddonka ay dhammaato maalinka ku xigtana ma noqon karta yowmu shak yowmu shaki waa talaaiin wa sababtoo a ah shacbaan haddii caawa maalan uu yahay shacbaan sagaal iyo labaatan berri ma soonaan ka shakisanna wax shakiya kama jiraan inay shacbaan tahay sagaal iyo labaatan hadday berri tahay bisha waxay ku dhammaataa sagaal iyo labaatan waxay kaloo ku dhammaataa soddon nebigu waatuu yidhi sala اllah alay slam ashahru haakada wa haakada bisha wuxuu yidhaahdaa waa haakada wa haakada haakada wa haakada markuu leeyahay saddex jeer ayuu labadiisa gacmood nebiga alay slat slam ku ishaaray saddex jeer markii labada gacmood lagu ishaaro meeqay noqonaysaa waa soddon marka labaadna laba jeer ayuu labada gacmood ku ishaaray farahooda marka saddexaadna hal far ayuu laabay meeqay noqonaysaa markaasi sagaal iyo labaatanay noqonaysaa bisha saas waaye bishu soddonna waa ku dhammaataa sagaal iyo labaatanna way ku dhammaataa walidaalika markii nebiga sala allahu alay slam dumarkiisa uu ka hijrooday oo uu ilaaga ka sameeyey aalaa min nisaa'ihi shahran muddo bila ayuu nebigu ka dhaartay salى allahu alay waslam inuu dumarkiisa u tago waxyaaba markaas uu ka tabanaya awgeed bisha markii sagaal iyo labaatan sagaal iyo labaatan maalmood markuu ku sugnaa meeshuu xaasaskiisa uga hijrooday ayuu maalinkii soddonaad yimi caaisha radi allahu canha maxay tidhi rasuulka ilaahay oo adiga soo nagama hijroon bay tihi bil markaasuu yidhaahday alshahru tiscun wa cishruun bishu waa sagaal iyo labaatan buy haddaa adigu ku dhaarato hadda maalan inaad tidhaahdid ah, yani aad ku dhaarato soddon eh, hal bil maalmo ma qabsanaysa haddaad tidhaahdo ama aad nadarto hal bil inaad ilaahay u soomaysid subxaana wa tacaala waa nadar ee sagaal iyo labaatan maalmood aada soonto dhaartaadii ma fulise ama nadarkaagii ma fulisay qofkaasi nadarkiisa waa fuliyey maxaa yeeley ashahru sagaal iyo labaatan way noqotaa idan marka hadday bishu mar sagaal iyo labaatan ay noqoto marna ay soddon noqoto oo soddon maalmood bishu ay noqonayso maalinka laga shakin karo waa maalinkee maalinka aan isdhihi karno ma ramadaan waa dhashay iyo ma dhalan maalinka soddonaad ay noqon kartaa markaan shacbaan sagaal iyo labaatan gadaal marino maalinka soddonaada waxaan ka shakinaynaa maanta ma ramadaan ma koobuu marayaa oo shacbaan sagaal iyo labaatan miyay ku dhammaatay mase shacbaanaan soddon buuxinaynaa jumhuurulculamaa marka waxay leeyiin yowmu shaki waa yowmu alaaiin maalinka soddonaad w maalinkaas laga shakisan yahay qofkii sooma ee yidhaahda aniga ramadaanan soomayaa maalinkaasi faqad casaa abalqaasimi sala allahu calayh wasalam waa qof nebiga caasiye calayhi salaatu wasalaam dadka qaara waxaa laga yaabaa markii dayixii la waayo ama dayixii daruuri ay daboosho jihadii laga arki lahaa shakiya imaanaya markaas soo maa waxaa laga yaabaa qofki inuu yidhaahdo min baab alixtiyaad waatawaruc ayaan waxaan u samaynayaa maalinka soddonaad waa iska soomaya haba laga shakisanaado laakiin waa iska soomayaa maadaama shaki jiro oy suuragal tahay inay ramadaankow tahay ama ay suuragal tahay in maaragta weli shacbaan lagu jiro anu waa iska soomayaa qofkaasi maxaa la leeyahay faqad casayta abalqaasimi sala allahu calay wasalam meeshaad warac ka raadinaysa dembiyaad ku dhacday meeshaad ixtiyaad ka raadinaysa dembi baa gasho nebigaa caasida calayhi salaatu wasalaam lama soomaayo maalinkaa laga shakisan yahay sila ibnu zufar ardadii camaar ibni yaasir uu ka mid yahay waxaan ag joognay buu yidhi camaar ibni yaasir radia allaahu canه waa صaxaabi jaliila wayxa camaar taqtulhu اlfiئaة اlbaagiya qaatilu camaar fi الnaar saasuu yihi nebig salى اllahu alay slam qaatilu camaar fi الnaar camaar ninkii dila ama ninkii camaar dilay naaruu ku jiraa buu yihi nebig sal اlه alay slam waxaana camaar uu sababsaday abu qaadiya waxaana la sheegay inuu dhihi jiray markii alba isti'daan dalbayo oo la yidhahdo yaa waaye wuxuu dhihi jiray waa qaatilu camaar wالnabiyu salى اllahu alay slam yaquul qaatilu camaar fi الnaar asaga xadiidka isu soo deliishanaya waa ninkii camaar dilay nebigana wuxuu yidhi buu yidhi qofkii camaar dilaahi fi naar naaruu ku suga waa ka xumaa macnaa waa ka shalaysan yahay aaduu uga xumaaday fa utiya waxaa loola yimid bishaatin ri masliya masliya waa isim mafcuul waay min salaa ayaa laga keena macnaa waa shiilo waa dubay waay على وزن marmية أي mashwiية maصlyة waa mashwiية mashwiya waa mid la dubay oo la shiilay faqaala wuxuu yihi kuluu cuna hilibkaa cuna fatanaxa bacdu اlqowmi dadka qaaraa dhinac u baxay qaarkaasi maalinkii soddonaad ee markaad joogaan dabcan qaarkaa dhinaca u baxaya waa qolo sooman bacdiga mararka qaar hal qofna waa loo isticmaalaa mararka qaarna jamaacayo koox waa loo isticmaala hadda hal nin baa loola jeedaa bacdu lqowm fa qaala wuxuu yidhi ninkaasi innii saa'imun aniga waan soomana fa qaala camaar radia allaahu canhu man saama alyowma aladii yashuku fiihi اnnaas qofkii sooma maalinka dadka ay ka shakisan yihiin maalinka dadka ay ka shakisan yihiin ma sooma mase ma ahan qofkii sooma faqad casaa abalqaasimi sala اllahu alay slam sabab loo sooma meesha ma taa maxaa yeele nebiga alay slatu wasalaam arrintaa waa noo caddeeyey faakmiluu ciddata shacbaana alaaiin hadal cadaa yaala marka inaad shaki inaad tidhaahdid waa soomayaa saxma haddii la shakiyo soddonka hala dhammaystiro waa amarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam soddonka dhammaystir shacbaan soddonkiisa dhammaystir kadibna soom qofkii marka maalinkaa laga shakisan yahay sooma waa qof nebiga caasiye sala allahu calayh wasalam abulqaasim waa kunyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana loogu kuniyeeyey wiilkiisa qaasim asigoo yaruu dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kunyadaasoo caan ku ahaa carabtuna kunyooyinka waxay ula baxaan waa litakriim kunyada waa laisku karaameeyaa walidaalika qofkaan la karaameynaynin looma kunyeeyo cinda alcarab qof aan la karaamaynin looma kunyeeyo alimaamu nawowi raximah llah fi اladkaar wuxuu u baabeynayaa qofka hadduu mubtadic yahay ma loo kunyeynayaa mase looma kunyeynayo maxaa yeele mubtadica in la karaameeyo ma mudna kunyaduna takriim iyo karaameyn way haddii kunyada loogu bedelaayo mid lagu ihaaneynaayo markaasoo kale haddee taasi waa ihaanaa loogu talagalay sida hadda abuljahl abujahlin waxaa la dhihi jiray abulxakamaa la dhihi jiray nin dadka kale xukumo loo xukun tagow ahaa markuu nebiga ku gaaloobay calayhi salaatu wasalaam nebiga wuxuu ku magacaabay abujahl jahliga aabbihiis waa macnaa jahli oo dhan asaa asal u ah waa jarxi oo lagu jarxinaayo hadda abujahal ma waxaa loola jeedaa takriim miya takriim ma ahee dulleyn waayo waa ihaanayn laakiin asalka kunyooyinka wanaagsan carabtu waxay ula baxaan litakriim haalibanna waxay ku kunyaystaan hadday carruur leeyihiin akbaru اlawlaad carruurtooda midka ugu weyn ayay sida haalibkaa kunyo ka dhigtaan mararkaana way dhacdaa midka weyn midaan ahayn inuu kunya ka dhigto waxaa kaloo suuragalaba qofka asoon caruur lahayn inuu kunyaysto ayadana waa bannaan tahay waxaa kaloo suuragala kunyadiisa kunyada uu la baxaayo in carruurtiisaba aysan magac u ahayn magacyada carruurtiisana ay gooni yihiin kunyadiisana ay gooni tahay kunyadiisa waxaa lii jira abulqaasim waana reebay nebiga calayh salaatu wasalaam in kunyadiisa lala baxo tasamuu bismii walaa taknuu bikunyatii isimkayga iyo magacayga isku magacaaba muxamed ha lala baxo laakiin kunyadeeda yaan lagu kunyaysaninba waxaa loola jeeda hadda kahor waa soo marnay culamadu isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen waxaa la diidayaa in labada la jamciyo oo magacana aada moxamed ka dhigato kunyadana abulqaasim aad ka dhigato qaar waxay yidhaahdeen fii xayaati nabiyi calayh isalatu wasalaam waaye oo arrintu sababay laheedoo nin baa nin u yeeraaya bay yidhahdeen wuxuu lahaa yaa abalqaasim markaasaa nebigu soo jeestay calayhi salaatu wasalaam asuu isku maleeyey markaasuu yihi war magacayga la baxa kunyadeeda ayaan lagu kunyaysanin marka wuxuu yidhaha intaa nebigu joogay calayhi salatu wasalaam ayuu nahigan gaar ku ahaa laakiin bacda mowti rasuuli llahi sal slam labada waa jamcin kartaa inaad magacaaga maxamed ka dhigto kunyadaadana aad abulqaasim ka dhigto marka abulqaasim waa rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam rawaahu abu daawud watirmidi wabnu maaja وهو حديث صحيح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين